bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlmuؤlif raximah اllah tacaalى annowc الraabic wاlcishruun nooca labaatan iyo afaraad fi kayfiyati samaaci اlxadiiثi wa taxamulihi wa dabdih xadiidka qaabka loo xambaaraayo qaabka xadiidka loo maqlaayo iyo sida loo xambaaraayo wujuuhdeeda iyo dabdigeeda qaabka loo dabdinaayo ayb noocan marka waxuu rabaa inuu uga hadlo anwaacu taxamul sida xadiidka loo soo xambaaro anwaacdeeda waa sideed nooc sideeddaas nooc ayuu mid mid u sheegi doonaa wuxuu ka hormarin doonaa qofka samaaciisu uu ansaxayo iyo goorta uu samaaca bilaabi karo qofka da-da uu ku bilaabi karo iyo waxyaabahaasuu ka hadlaya marka hore kadibna marka wuxuu gelayaa anwaacu taxamul nooc walba marka qaabka uu u sheegayo ayaa waxay tahay noocaas waxa uu yahay iyo habka xadiidkii noocaas marka wax lagu soo xambaaro oo xadiidka lagu soo xambaaro habka qofka uu xadiidka u gudanayo siyaqul adaa ayaa la yidhaha marka siyaqul adaagana wuu daba dhigayayo waa ka hadlayaa nooc walba oo anwaacda ka mida wuxuu leeyahay siiqooyin marka xadiidka la werinayo ama la gudbinayo lagu gudbiyo ayuu leeyahay marka mabaaxiftaasuu ka hadlaa yasixu taxamulu sigaari yasixu waxaa ansaxayo taxamulu sigaari dadka yaryar soo xambaaridooda ashahaadata shahaadada ay xambaaraan iyo wal akhbaara iyo axaadiidta akhbaarta wakadalika sidaadaas oo kale alkufaaru gaalada idaa addow haddii ay gudanayaan maa xamaluuhu wixii ay soo xambaareen fii xaali kamaalihim marka ay kaamilka yihiin marka ay kaamilka yihiin dee sagiirka ama sabiga wuxuu kaamil noqonayaa markuu qaangaaro buluuq gaalkana kamaalkiisu waxaa weeyaan inuu islaamo idan taxamulka marka ay xadiidka soo xambaarayaan waa la ogol yahay ayaga oo naqsi ku jira inay soo xambaaraan isagoo gaalow soo xambaari karaa xadiidka maqli karaa sida jubayr bnu mucimba xadiidkiisii waduur nebiga isagoo maqrib tukanayo waduur ku tujinayo ayaan maqlay fakaada qalbii yatiir qalbigaygu wuxuu ku dhowaaday inuu duulo yacnii sida uu u ta'hiiriyey qur-aanka markaasna de waxay ahayd mar uu madiino u yimid maxaabiis iyo sha'nigooda gaal ayuu ahaa markaas uu nebiga ka maqlaayo qisadaas laakiin marka uu soo warinayay muslim buu ahaa ayb abuu sufyaan oo kale ayaa ka mida xadiidka dheeree heraqla markii qisadaa ay dhacaysa isagoo gaalow ahaa mar dambe isagoo muslim abuu ibnu cabaas uga sheekeeyey xadiidkana uu ku yaallaa dayib way badan tahay qiso marka waxaa jirta waqtigii ibnu taymiya dhacday oo nin la dhihi jiray yuusuf ibnu cabdisayid oo yahuudi ahaa markiisii hore ayaa isagoo yahuudi ah ayuu wuxuu xaadiray aabbihiis ayuu la socday isagoo aabbihiis la socdo ayuu wuxuu xaadiray majlis uu leeyahay moxamed ibnu cabdilmu'min assuuri xadiis baa marka majliska lagu sheegaayey meeshaasay yimaadeen wuu dhegaystay dadkii marka saamiciinta qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen waagii hore marka dadka kitaabka dhegaysto ama xadiidka dadka dhegaysto samaaca waa la qori jiray ama qof ardada kamid mid ah ha qoro ama yacnii yani waa la qori jiray dabaqada markaas dhegaysatay kitaabkaas iyadoo markaa markaa samaacaadkaasi marka ama kutubta aakhirkooda ama hortooda ayaa la yeeli jiray oo lagu dhigi jiray marka dadkii kitaabkaas axaadiidtaas dhegaystay ma lagu daraa ninkan yahuudiga mase laguma daraayo isku khilaafeen ibnu teymiya iyo abulxajaaj ilmizii waxay jawaabeen in lagu daro lagu qoro isagoo yahuudi ah lianna samaaciisu waa ansaxa taxamulkiisa xadiidkan uu xambaaray wou ansaxaa laakiin hadhow marka uu werinayo isagoo yahuudi ah waxma werin maaye ee marka uu hadhow damco inuu da ama sharafku ama uu sharaf ku mutaysto waa inuu yahay qof muslima markaas ayib sidii baa marka la yeelay wuu islaamay ninkaasi majliskaas marka wuu ka faa'iidey oo markii dambe majliskii saamiciintana waa lagu daray ee dadkii xadiidka warinayeyna wuu ka mid noqon karaa ilaa wuu islaamay ayb taas marka iyada yasixu waxaa ansaxayo taxamulu sigaari dadka yaryar xambaaritaankooda ashahaadata markhaatida ay xambaaraan walakhbaara iyo akhbaarta axaadiidta wakadalika alkufaaru gaaladii baa la mid ah dheelmaha yaryar ayaga ibnu cabaas iyo rag badan marka eh, xasan bin cali iyo xuseen iyo axaadiis bay soo xambaareen iyagoo yar bayna maqleen dabcan wakadalika alkufaaru gaaladuna waa sidoo kale idaa addow hadday gudanayaan maa xamaluuhu waxay soo xambaareen fii xaali kamaalihim marka ay kaamilka yihiin wahuwa alixtilaamu walislaam waana ixtilaam iyo islaam ayb ixtilaamkuna wuxuu u noqonayaa sikaarta islaamkuna wuxuu u noqonayaa gaaladii oo gaalku kamaalkiisu waa islaamnimo sabigana waa ixtilaam kamaalkiisu ayb lafi iyo nashri muratab ah ayb wayenbagii waxaa haboon almubaadaratu in loo degdego ilaa ismaaci lwildaani ilmaha yaryar maqashiintooda in la maqashiiyo alxadiid annabawiya xadiidka nebiga sal alla l salam ilmaha yaryarkaa waxaa habboon in lagula degdego oo iyagoo yaryar ay dhegaystaan xadiidka nebiga sal alla l marka waalcaadatu caadada almutaridatu socoto mustamirka ah fii ahli hadihi alacsaari casriyaalkan dadkooda dhexdeeda mutarid ku noqotay iyo wamaa qablahaa waxay ka horreeyey acsaartan bimudadin muddooyin mutadaawilatin dheer waxaa weeyaan ana asagiira midka yar yuktabu lahu waxaa loo qoraa xuduurun xuduur ayaa loo qorayaa ilaa tamaami khamsi siniina min cumrihi ilaa uu shan sano ka gaarayo uma bacda dalika yusamaa samaacan ayaa la dhahayaa marka yani ilmaha yaryar isagoo shan ka yar haddii xalqada la keena xadiidka ama bukhaariga meesha lagu akhrinayo ama muslimka ama kutubta marka la keena isagoo shan sano ka yar uu iska yimaado waxaa loo qorayaa xuduur samaac ma loo qoraayo xuduur ninkaa meeshaas inuu joogay bes shan sano haddii uu ka weyn yahayna samaac ayaa loo qorayaa marka nacam dadka kitaabkaas dhegaystay ayaa lagu daraa leanna shan sano waxwaa dabdin karaa dadka isku mid maaha qaar shan sano iyagoo jiro waxay xifdin karo wax fahmi kara waa jiri karaa ayb ayb wixii shan sana marka ka yar waa xuduur wixii shan sana wixii shan sano ka badanna waxa weeyaan samaac waاsta'nasuu في dalika bixadiidi maxmuud بن الربيع wastanasuu waxay weheshadeen marka fii daalika kaagaasi shan in laga dhiga xadka bixadiidi maxmuud bni rabiic xadiidkiisa annahu caqala wuxuu gartay majatan tufid majaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu uu ku tufay fii wajhihi wejigiisa min dalwinna uu kaga tufay wadaan biyo ay ka buuxaan fii daarihim xaafadooda dhexdeeda wa huwa bnu khamsi siniin isaguna shan jir uu ahaa rawaahu lbukhaariyu marka bukhaari hadda shanta ma uunan werinine dabaraani baa xadiid laga garan karo weriyey shanta ayb oo wuxuu yidhi ayb rawaahu lbukhaariyu fajacaluuhu marka waxay ka dhigeen farqan bayna asamaaci waalxuduur farqi u dhexeeya samaaca iyo xuduurka riwaayo marka dabaraani waxay waxaa dhacday tuwufiya nabiyu sal l slama wa huwa bnu khamsi siniin nebiga yacnii wuu dhintay buu yidhi maxamuud bnu rabiic oo shan sano jiro marka haddii laga soo qaado fii aakhiri xayaatihi inay dhacday sidaan inay marka shan jir inuu ahaa ayb yaa ka muuqanaysa wa fii riwaayatin wa huwa bnu arbaci siniin afar jir ayb marka shanta xadiidkaas maxamuud ibnu rabiic iyay kasoo qaateen isaguna marka waxau xasuustay uu gartaa biyo intuu nebiga wadaan biyo ka buuxaan intuu biyo ka qaatay oo afkiisa uu ka buuxsaday ayuu isagoo la ciyaaraayo marka la kaftamaayo maxamuud ibnu rabiic xaggiisa ayuu usoo gamay biyaha marka ayb soo nebiga ku kula kaftamaayo ayb oo isagana yacni uga dhigaayo unsi iyo wehel iyo yacni caruurta nebigu way jeclaayeen isagana waa jeclaa ayb farqi bay marka waxay uga dhigeen bayna samaaci walxuduur shantaas wa fii riwaayatin wahuwa bnu arbaci siniin wa dabatahu bacdu lxufaadi xufaadda qaarkood waxay ku dabdiyeen bisini tamyiiz shan iyo afar iyo malehe markuu wax kala sooco cunuga oo wax kala sooci kara midig ee bidix markuu kala yaqaan wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen waa muusa bnu haaruun alxamaal bacdigan an yufariqa inuu kala farqiyo bayna adaabbati waalximaari neefka xoolaha iyo dameerka ayb haddii dameer iyo uu kala garan karo neefka xoolaha looda ama geela iyo uu kala garan karo iyo dameerka uu kala saari karo tamyiiz waa jiraa sidaasuu ku xadiyay wa qaala bacdu nnaas dadka qaarkood waxay dhaheen laa yenbagii samaacu samaac ma habboona ilaa bacda alcishriina sana labaatan markuu gaaro kadib un ha bilaabo ayb ahlu kuufa ayaa sidan qabay qowlkan dayib ilmahooduna ilaa ay ka gaaraan labaatan sano xadiis ma aynan ku bilaabi jirin wa qaala bacdun qaar waxay yidhaahdeen cashrun toban kuwana waa ahlu basra wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay dhaheen thalaathuuna soddon waa reer shaam waalmadaaru fii dalika kullihi shayga wax ku wareegayo intaasoo dhan cala tamyiizi wey qofku ilmuhu inuu wax kala sooci karo kaas unbaa muhiima famataa kaana asabiyu sabigu goorta u ahaado yacqilu mid kala garanaayo wax garanayo kutiba lahu samaacun baa loo qoraa hadduuna waxba garanaynin xuduur ayaa loo qoraya ayb qaala shaykhu abuu camrin abuu camr bnu salaax waxa uu yidhi balaqanaa can ibraahiima bni saciidin aljawhariyi waxaana soo gaartay ninka imaamka xaggiisa annahu qaala inuu yidhi ra-aytu sabiyan cunug yar ayaan arkay ibna arbaci siniin afar sana jiro qad xumila ila alma'muun ninkii muslimiinta xukumaya ma'muun la dhihi jiraa loo keenay qad qara'a alqur'aan cunugaas oo qur-aanka akhriyey xafiday wa nadara fi ra'yi fiqhigana fiirfiiriyey hayra annahu laakiinse isagu kaana wuxuu ahaa idaa jaaca hadduu baahda yabkii waa oynayay baahi hadday qabato waa iska oynayaan ayb nin qur-aankii xifdisan oo fiqigii fiirfiiriyeyna waa noqday ayb qisadan marka dacfi baa ku jiro iyada laftirkeeda ayb marka dad marka way dhici kartaa da-ahaas jiro inay wax xifdiyaan iyo waa suuragal oo wuxuu leeyahay sakhaawi almuxibu bnulhaa'im qur-aankuu xifdiyey dhammaantiis cumdaha ayuu xifdiyey iyo jumlo min alkaafiyati shaafiya kaafiyada ka mida ayb alkaafiyati shaafiya ayb waqad istakmala khamsa siniin shan sanowna dhammaystay shan sano ayuu jiray waxaas markuu xifdisnaa ayb aayadda ayaa loo sheegi jiray markaasaa la leeyahay midda ka horeysa sheeg markaasuu sheegi jiray fa biduuni tawaquf aayad marka loo sheego midda ka horeysamidda ka dambaysa maaha midda ka horeysau keenaya shan jirna waa ahaa markaasayb wa anwaacu taxamuli alxadiidi xadiidka xambaaridiisa anwaacdiisa amaaniyatun sideed nooc sideed nooc ayaa xadiidka lagu soo xambaaraa sideed marka waxay ka leeyihin asamaac alsamaacu min lafdi shaykh alqiraa'atu cala shaykh alijaazatu almunaawalatu almukaatabatu alwasiyatu aliclaamu alwijaadatu waa sideed eh, nooc oo anwaacu taxamul xadiidku qofka sideeddaas qaab waa inuu mid un kusoo xambaaro ayib wa anwaacu taxamuli wa anwaacu alxadiidi hamaaniyatun waa sideed marka anwaacdaas asamaacu samaac waa arfacu anwaaci taxamul samaaco samaac maxaa laga wadaa marka sheekhii inaad afkiisa ka maqasho xadiidka ayb bian yakuuna waa inuu ahaado min lafdi lmusmici midka maqashiinaya oo xadiidka akhrinaya lafdigiisa xaggiisa inuu ka ahaado waay xifdan isagoo xifdisan ow amase min kitaabin kitaab xaggiisa uu ka akrinayo musmic waa sheekha saamicna waa ardayga ayb musmica marka sheekhii in isaga laga maqlo dhawaaqiisa ama ha xifdisnaada sheekha ama yownan xifdisnaanin oo kitaab ha ka akhriyo siday doonto mar baad sheekha afkiisa ka maqasho waa sanaac qaala alqaadi ciyaad qaadi ciyaad ibnu muusa sibti abulfadl alyaxsubiy waxa uu yidhi falaa khilaafa xiina idin wax khilaafa markaa kuma jiro an yaquula asaamicu qofkii xadiidka dhegaystay inuu yidhaahdo oo sheekha ka dhegaystay xadahanaa wa akhbaranaa wa amba'anaa wa samictu wa qaala lanaa wa dakara lanaa fulaan intaasba wuu dhihi karaa hadda samaaciina waa kuu sheegay habkii xadiidka loo gudan lahaana waa sheegay ayb lafdigii sheekhaa laga maqlay ninkii maqlay markuu weri taga xadiidkaas see u werinaana wuxuu dhihi karaa samictu ahbaranaa xadaanaa anba'anaa qaala lanaa dakara lanaa fulaan intaba waa dhihi karaa wa qaala alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi waxa uu yidhi arfacu lcibaaraati cibaaraatkan midda ugu sarraynta badan samictu waay intaan eray oo hadda uu isticmaali kara samictubaa ugu sarrayso lianna samictu waxaa loo doortay iyada wax tadliis la yidhaha ma aqbalayso ninka markuu samictu yidhaahdo macnaheeda ugu horeeyo ee dihniga usoo degdegaayo wuxuu noqonayaa sheekii afkiisii baan ka maqlay ayb samictuda iyada marka wax kaloo la wadaagana ma leh lix toddobada noocee kale ee yacnii anwaacu taxamulka ah yacni samictudan waxay gaar ku tahay oo khaas ku tahay samaacan samaacanay gaar ku tahayo qiraa'a cala shaykh iyo ijaazada iyo samictu ma la dhahayo ayb sidaana marka waa ku horeysaa wa qaala lanaa ayb waxaan ujeedaa uma xadaanaa baa ku xigto iyo waxadaanii xadaanaa iyo xadaanii ayaa ku xigto qaala waqad kaana jamaacatun jamaaco waxay ahaayeen min ahli lcilmi cilmiga ka mida ah, laa yakaaduuna inaynan sigaynin yubiruuna camaa samicuuhu yukhbiruuna inay sheegaan camaa samicuuhu wixii ay maqleen min ashaykhi shaykha ay ka maqleen ilaa biqowlihim unbay ku sheegayeen akhbaranaa ayb aimada qaar ka mida ah, xadiid marka ay ka maqlaan sheekhooda akhbaranaa bism bay isticmaali jireen minhum xamaad bnu salama ayaa ka mid ahaa wabnu lmubaarak cabdullahi bn mubaarak almarwazi wa hushaymun wa huwa hushaym bnu bashiir alwaasitiyu yaziid bnu haaruun abu khaalid alwaasitiyu wa cabdurazaaq huwa ibnu hamaam abu bakr alxumyariyu sancaaniyu wa yaxya bnu yaxya atamiimiyu waa shaykhu lbukhaari iyo shaykhu muslim wa isxaaq bnu raahuuya wa aakharuuna kahiiruun kuwaas iyaga waxay doorteen akhbaranaada xataa hadday sheekh afkiisa ka maqlaan akhbaranaabay isticmaali jireen qaala bnu salaax wayanbagii an yakuuna xadaanaa wa akhbaranaa xadaanaa iyo akhbaranaa waxaa habboon inay ahaadaan aclaa kuwa ka sarreeyo min samictu sabab liannahu qad laa yaqsiduhu bilismaac waxaa laga yaabaa inuunan u qasdin sheekhaani inuu ninkan dhegeysiiyo xadiid ee dad kale inuu ula qasday kanna meesha uu fadhiyo ayaa dhici karto marka samictuda waa maqlay unbay iska tahay laakiin xadaanaa isagaa noo sheegay waay marka waa loola qasday waay dadkaas marka laakiin yani samaa samictuda waxa ay keenayso iyaduna ma keenayso xadaanaa ogow lianna xadaanaa waxaa loo isticmaali karaa qiraa'ada ijaazada kulli waa loo isticmaali karaa ijaazada marka haddii la qaydayo la dhahayo xadatanaa ijaazatan waa bannaan tahay qiraa'adii oo kale marka alqiraa'a cala shaykh xadatanaa waa la dhihi karaa samictuda laakiin iyada waa fog tahay ayb xadiid aada ijaazo kusoo qaaday samictu ma dhihi kartid soo ma garanin marka samictuda iyada ayaa tadliiska looga fogaan ogyahay walidalika tadliiska waxaa ka mid a tadliis la yidhaha tadliis ladaa tadliis aladaa abuu nucaym oo kale abu nucaym alasbahaani wuxuu samay jiray xadiidka ijaazow kusoo qaadana qiraa'ana maaha sheekhiina kama maqlin ijaazo wax allaale waxaan wariyey waa iga warin kartaa bis amarkaasuu haystaa markaasu xadiidkiibuu rabaa inuu wariyo markaasuu leeyahay xadaanaa fulaanun ayuu dhahay maxaa loo malaynaa marka inuu u sheegay sheikhi soo looma malayn ee xadiidkanna gaar ahaan uguma sheegin ijaazo unbuu siiyey tadliis baa ku jira marka qofku wuxuu isdhahayaa xadaanaadan wuu la xiriiray ninkan sheekha oo xadiidkan wuu ka maqlay ayuu isdhahayaa laakiin samictu ma dhihi karo samictu hadduu dhaho beenay noqonaya marmarka tadliiska samictuda ayaa fogeyn og iyadaana fiican marka samictuda ayb lianna xadathanaada warkan waa run xadaanaa markuu yidhaha fulaanun wuxuu ka wadaa ay ijaazatana meesha u qarsoon laakiin samictuda iyadu waa sariix lafdi sariixa xaashiyatun qultu bal iladii yenbagii sida haboon ibnu kathiir baa dhahay an yakuuna inuu ahaado acla alcibaaraati cibaaraat mid ugu sarayn badan calaa haadaa kan marka aan qabanno an yaquula xadaaniida marka calaa haadaada marka ishaarada waxay u noqone ciladan liannahu qad laa yaqsiduhu bilismaacidaas haddiiba ciladan la fiirinaayo xadaanaa iyo xadaaniina xadaanii waa in la hormariyo lianna iyaday ku caddahay in loola qasday ninkan xadaanii anuu ii sheegay xadanaana waa noo sheegay ee dadka gabal in la rabay oon gabalna la rabin waa dhici kartaa fainahu idaa qaala xadaanaa hadduu dhaho aw akhbaranaa qad laa yakuunu qasadahu shaykhu waxaa la arkaa sheekhu inuunan ula qasdin bidalika kaagaasi aydan noqda lixtimaali an yakuuna fii jamcin kaiirin maxaa yeele dad badaan oon la kala sooci karin dhexdooda inuu ahaabaa laga yaabaa wallahu aclam athaani nooca labaadee taxamulka samaaci marka waa ka baxna ayb weliba samaaca midda ugu qiimaha badan waa majlisulimlaaga samaaca oo majlisulimlaaga ugu qiimo badan culummadii hore waxay caqidi jireen qofku markuu xaafid noqdo oo xadiidka uu darajo weyn ka gaaro majlis ayaa ayuu caqidi jiray majliskaas marka waxaa kasoo qeybgelaya dadka caamada iyo dadka ahlu cilmiga aad baa looga soo qeybgeli jiray majaalista qaar boqol kun oo qofaa ka qeybgeli jirtay makarafoonnadan ma jiri jirin geedaha dhaadheer baa waxaa la saari jiray dad la dhihi jiray mustamliin mustamligu marka sheekha iyo warka ka qaadaya dadka kaleu gaarsiina sida salaada hadda marka imaamka la maqli waayo allahu akbarta muballiq loo sameeyo ayaa ninkan markuu sheekha xadiidka akhriyo ninbaa dhexda ka akhrinaya isagana warkiibuu ku celina mid kale haddana kusii celinaya jamaacada gadaal sii jirto makarafoonnadani waxaan ma jirin majaalistuna boqol kun iyo ka badanaa ka qeybgeli jirtay dadka dad cilmiga rabay ahaayeen waktiganoo kale maahan dadku cilmiga aysan rabin ayb majliskaas marka sheekhu waxaa laga yaabaa hal xadiid ama laba bis inuu sheego halka xadiid uu keena marka duruqdiisau taxaa marka duruqdiisa isaga uu xadiidkaas ku wariyey buu aada u sheegaa ziyaadaad wixii ku jirau ka hadlayaa fiqi wuxuu ku jiro sheegayaa nukad wuxuu ku jiro luqo iyo ayuu keenayaa qariibkiisuu ka hadlayaa markuu sidaas u dhammeeyo ayuu wuxuu kusoo dhammaynaa majliska ashcaar xoogaa dadka yacni nashaad geliso ayuu ku dhammaynayaa bes majlis waa hal majlis waa dhammaaday culummada marka waa laga qori jiray majaalistaas ibnu xajar oo kale hadda kitaabkan adkaarka takhriijka uu ku sameeyey nataa'ijul afkaarka dariiqadaasuu ku qoray dariiqat limlaa bis hal xadiid ama laba wixii uu ka gaaro ayuu ku wadaa xataa fatxulbaariga dariiqat limlaa uu ku qoray fatxulbaarigana u jeedid wuxuu bilaabay sideed boqol iyo toddobiyo tobankii sideed boqol iyo afartan iyo labadii buu dhammeeyey meeqa sana waa intaas marka ya shan labaatan sana waa rubuc qarni shan iyo labaatan sano uu waday kitaabkaas ayb waxaan fawaa-idan marka u dhigay dadka hadda marka soomaalida ummadda waa ugu deg deg badan yihiin bani aadamkaas oo deg deg badanay ugu deg deg badan yihiin kitaabka waa fiirfiirinaa saas u fiirinaa goormuu dhammaanayo waxaan kitaabkan laba sano u soconaa saddexu soconaa naga dhaaf labadii marka isagoo maqaayadaha taagan ama meelahan taagtaagan waa ku dhammaatay bis marka maalin walba qof u taagan ma helaayo oo u akhriyo cilmigan ma helaayo hadday fursad ku dhaafto mid kale ku dhaafto waxaa laga yaabaa mar dambe inaadan fursaddii helin ayb marka wax allaale adu waqti unbaa kugu socdo haddaad iska wado iska wado iska wado waa dhammaanaan ayb ninkii allifayba kitaabka ee yaqaanay shan iyo labaatan sanou sharxiisa wadi waxaa ka mid a marka kitaabkan ixkaamul axkaamka ibnu daqiiq ilciid cumdaha uu ku sharxaayo calaa dariiqati limlaa qaabkaana yaa loo sharxi jiray marka culimmadii hore sidaasay u dadaali jireen ay u wadi jireen majaalistaas marka kan looga maqlaa ugu fiican limaada lianna sheekhu waa isdiyaarinaa markaas majlis imlaa markuu caqidaayo aad buu wax usoo diyaarina fawaa'id badanuu tuurayaa waa diyaarinaa marka samaaca kan ugu fiican waa midka majliska imlaaga lagu helo way siday usoo socotee marka imlaagu majliskiisa yacnii waxaa ugu dambeeyaan fela marka suyuudi suyuudi baa xoogaa yeeriyey isagana dhowr majlis kabacdi wuxuu suyuudi ka dambeeyey majlis imlaa gogashiisii waa la laalaabay ayb maxaa imlaa majliskiisa la sameeya xaafid ba ma zamankan xaafid inaan la helaynin ay u badan tahay qof la dhihi kara xaafid bimacna alkelima waay oo axaadiidta duruqdeeda iyo inta uu yaqaano xifdisan yahay iyo intuunan aqoonin inta uu yaqaano ay badan tahaan la helaynin aada u yaraada xadiidka haddana iska xifdi maaha asaaniid iyo cilal in lagu xifdiyo rabaa iyo duruq wuxuu haddana rabaa fiqigiisana in la fahmi karo ayb taasi marka waa sii gaabatay waa sii gaabatay waa sii gaabatay xataa imaamu dahabi wuxuu leeyahay kidtu allaa araa muxadian anigu waxaan ku dhowaaday uu leeyahy inaananba qof muxadis aanan arkinbo ilaa taxta turaabin aw calaa kitaabin muxadis waxaan ku dhowaaday inaanan arkin ilaa kitaab inaan ku arkaayo on ka akrinaayo maahane ama inuu ciidda ka hooseeyo maahane yani uu dhintay ka wadadadkan nool maba leh muxadisiin buu leeyahay waa imaamu dahabi ada waqtigiisii ayb waqtigan maxaa u malaynaya marka dadku wax xadiid la yidhaahda xataa inaynan aqooninay u badan tahay ayb kaasaa marka ugu fiican uguna qiimo badan athaanii nooca labaad alqiraa'atu cala shaykhi sheekha oo lagu kor aqriyo qiraa'ada marka waxaa la yidhaahdaa ardayga oo akrinaa xadiidta sheekhiina waa dhegeysana maala wuxuu leeya yani akhbaraka fulaanun sheekii waa hortaagan yahay akhbaraka fulaanun ebel wuxuu kuu sheegay anahu qaala xadaanii fulaan qaala akhbaranaa fulaanu can fulaanin can inabiyi sala allahu alayhi wasalam axaadiistanan sidaasaa loogu akrinaya waa sidii imaam maalik muwadaa looga qaada jiray looguna akri jiray qira'a cala shaykh ayaa la yihaa dariiqadaas hadda carabtaa taqaano oo waxaa laga yaabaa inaan laga gaari karin axaadiidta dhan sheekha laga maqla haddii la dhaho inay culus tahay marka maxay samaynayaan iyagaa kitaabka soo qaadanaya sheekhay ku dul akrinayaan isagana meelaha muhiimkaagu sharxa qofkii marka xoogaa wax u bilaaban yihiin dariiqadaas kitaabada deg deg ba ugu dhammay karaan inaga waa badanaa naguma bawaa dariiqo laakiin aad loogu soo gaabi kara waqtiga qiraaa cala shaykha marka alqiraa'atu cala shaykhi sheekh oo lagu akriyo xifdan ow min kitaabin xifdi ama kitaab ha laga aqriyo wa huwa alcardu cardi baa la yidhaahdaa cinda aljumhuuri culimada badankooda agtooda waalriwaayatu riwaayo bihaa qiraa'a lagu wariyo saa'iqatun mid bannaan waa cinda alculamaai culimada agtooda ilaa cinda shudaadin dad shaad a maahane agtooda laa yuctadu bikhilaafihim aan la tirsanaynin khilaafkooda yacnii waa dariiqo wax lagu soo xambaari karo waxaana khilaafay dad yar wa mustanadu lculamaa'i culammada mustanadkooda xadiidu dimaam bni thaclabata wa huwa fi saxiix dimaam markuu nebigu u imaanaya waa kii yidhi allaahu arsalaka ayb rasuul baad noo soo dirtay rasuulkii wuxuu noo sheegay inuu adiga alla kusoo diray allaahu arsalaka allamaa kusoo diray qaala nacam allaahuma nacam rasuulkaagu wuxuu noo sheegay inaan shan salaadood tukanno allaahu arsalaka alla miyaa saas kugula soo diray bi haada qaala nacam nebigu nacam unbuu iska dhahaya bes ninkanna axkaamtii iyo buu sheegayay qiraa'a cala sheykh waayay dhaheen marka ninkan dimaamna waa akhriyey nebigana waa dhegeystay rasuulkana ma hadlaynin isaga marka haa unbuu iska dhahay xadiikaasi u daliishada bukhaarina lcilmi waa ka munaawalada iyo waxaas dhan ka sheekeeyey wa hiya qiraa'adu duuna samaaci samaaca way ka hoosaysaa min lafdi shaykh wacan maalikin malikin wa abi xaniifata wabni abi dibin annahaa aqwaa culamadan iyagu waxay leeyiin qiraaa iyo samaac qiraa'aba sarraysay leeyihin wa qiil ibn abi dibin waa maxamed ibn cabdiraxmaan ibni abi dibin weeyaan wa qiila humaa sawaa waa isku mid baa layidhi qiraa'a iyo samaac wa yuczaa dalika waxaa loo tiiriyaa qowlkaas ilaa ahli lxijaazi iyo walkuufati wa ilaa maalikin aydan waa loo tiiriyaa wa min ahli lmadiinati ah wa ila ikhtiyaari lbukhaariyi bukhaari ikhtiyaarkiisana sidaas baa loo tiiriyaa waasaxiixu alwalu sida saxiixaasi waa tan hore tan hore maxay ahaydna hiya duuna asamaac inay samaaca ka hooseyso wa calayhi culamaa lmashriq culamaa lmashriqna sidaasay ku tageen faidaa xadaa bihaa faidaa xadaa hadduu xadiidayo bihaa bilqiraa'ati qiraa'ada ou xadiid ku warinaayo yaquulu wuxuu dhahayaa qara'tu qara'tu calaa fulaan aw amase quri'a calaa fulaanin wa ana asmacu faaqara bihi hebel ayaa lagu dul akhriyey anoo maqlaayo fa aqara bihi waa qiray aw akhbaranaa aw xadaanaa qiraa'atan calayhi wa hada waadixun marka akhbaranaa waa ilaaqi karaa fiiri meeshaas akhbaranaa markuu yidhaahdo waa sideedaas waa ku banaa waa u ilaaqi karaa laakiin xadaanaa markuu isticmaalaayo waxaa wanaagsan inuu qeydo uu yidha xadaanaa qiraa'atan calayhi ayb xadaanaa waxay ku fiican tahay in la qeydo akhbaranaa laakiin waa la ilaaqi karaa ayb qara'tu calayhina waaba sariix fain alaqa dalika hadduu ilaaqo xadaanaadan waaye fain alaqa haddii uu ilaaqa daalika kaagaasi waa xadaanaadee jaaza cinda maalikin maalik agtiisa iyo wlbukhaariyi wayaxya bni saciidin alqaطaan wzuhriyi wasufyaan sufyaana bni cuyayna wa mucdami alxijaaziyiina wlkuufiyiin iyagoo agtooda waa ka banaantahay sabab daa darsiga la socotay waa fahmi kartaa sababta ay xadahanaa ay toos iyadoo mulaqa ay leeyihiin xadahanaa qiraa'adoo waxaad sheekhi ku dul akrisay xadahanaa waa ilaaqi kartaa maxay isku mid u tahay lianna cindahum agtooda sawaa waay jasaaka allah khayr agtoodu waa sawaa oo iyaga yacni samaaci iyo qiraa'a cala shaykh waa isku miday dheheen soo maaha binaan cala dalika marka xadaanaa iyo iyo akhbaranaa waa isku mid bukhaarina sidaas isaga laftirkiisa uu qabaaba ayb waa ka kitaabu lcilmi ku keenaya ayb waayahay xataa ina minhum waxaa iyaga ka mida man sawaqa samictu aydan xataa culimmadan waxaa ka mida qaar samictu xataa ogolaaday oo waa bannaan tahay in qiraa'adoo kusoo xambaaray samictu waa dhihi kartaa wamanaca min dalika axmadu wannasaa'iyu wabnu lmubaarak wayaxya bnu yaxya atamiimiyu intaana marka way diideen ayb samictu iyada samaaca iska leh ayb wthaaliu kan saddexaad yacnii qowlka saddexaaduu ka wadaa ile laba qowl buu soo sheegay ayb xadaanaa iyo xadaanaa iyadoo mulaqa waa la isticmaali karaa qiraa waa loo isticmaali karaa iyo waa in la qeydo labadaasan soo marnay wathaalithu qowlka saddexaad annahu yajuusu akhbaranaa ayaa bannaan walaa yajuusu xadatanaa maba bannaana wa bihi qaala ashaaficiyu wa muslimun waannasaa'iyu shaafici iyo muslim iyo nasaa'ina sidaasay ku tageen oo iyaga waxay leeyihin xadatanaa qiraa'a kuma bannaana oo mutlaq ah sidaa loo idlaaqo akhbaranaa oo la idlaaqa waa banaan tahay qiraa'ada waa ku banaan tahay waa madhabta marka shaafici uu qabo muslimna ou qabo muslim marka aad buu alfaadda u kala soocaa waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay xadaanaa abu bakri bnu abi shaybata wa bnu xujrin qaala abuu bakrin akhbaranaa wa qaala caliyun xadaanaa ayuu ku leeyahay faaddoodii buu aad u kala soocaa imaam muslim mararka qaar wuxuu leeyahy saddex sheekh intuu taxo ayuu leeyahy qaala fulanu akhbaranaa waqaala alaakharaani xadaanaa ayb marka isagu wuu kala soocaa akhbaranaada qiraa'aday waa loo ilaaqi karaa xadaanaa laakiin lama ilaaqi karo wanasaa-iyu ayضa wajumhuuru lmashaariqati iyo mashaariqada badankood bal nuqila dalika can akthar اlmuxadisiin saasaa laga soo guuriyey altafriiqu bayna akhbaranaa wa xadaanaa waqad qiila waxaa la yidhi ina awala man faraqa baynahuma bnu wahbin qofkii ugu horeeyo akhbaranaa iyo xadaanaa kala reebo ibnu wahab buu ahaa cabdulahi ibnu wahab qaala shaykhu abuu camrin waqad sabaqahu ila dalika ibnu jurayjin walawsaaciyu ayaa uga horeeyeen qaala wa huwa ashaa'icu algaalibu cala ahli alxadiid qowlkan saddexaad ayaa ahlulxadiidka agtooda shaa'ic ka ah gaalibna ah farcun dhowr furuuc buu marka sheega masaladan la xiriirto idaa quri'a cala shaykhi min nuskatin wahuwa yaxfadu dalika idaa quri'a haddii lagu akhriyo cala shaykhi sheekha korkiisa min nuskatin nuskana logaga aqriyo wa huwa yaxfadu dalika nuskadaasna uu xifdisan yahay sheekhu fa jayidun qawiyun waa jayid sheekhibaa xaafid ah nuskadana arday baa haysto nuskadaas laakiin sheekhu korku ka hayaa qira'a saxa wa in lam yaxfad sheekhu hadduunan xifdisnayn waalnuskhatu nuskaduna biyadi mawhuuqin bihi nin hiqa a gacantiisa ay ku jirto fakadalika sidaadaas waaye cala saxiixi lmukhtaari raajixi sheekhu ma xifdisna nusqada laakiin nusqada waxaa haayo oo gacanta ku haysto nin hiqa ah oo lagu kalsoon baa gacanta ku hayo waa sax marka sheekhi isaga ma xifdisna nusqadii laakiin nin hiqaa ah baa gacanta ku hayo ardaygaana waa akrinayaa ee eh, haddii qalad uu akriyo ninkaas hiqada baa baraarujinaya soo maahan ayb ayb macnahaasu marka sheegay marka fakadalika cala asaxiixi almukhtaari araajixi khilaafu ishaara wa manaca min dalika waxaa kaagaas diiday maanicuuna kuwa diida ayaa diiday wahuwa casirun waana culays ayb in la diidaa waa culus tahay fain lam takun nuskatun nusqo haddaanay jirin kale ila alatii biyadi alqaari'i midka akhrinaaya gacantiisa midda ku jirta maahane wa huwa walxaal huwa qaariguna mawhuuqun bihi mid lagu kalsoon yahay ou yahay fa saxiixun aydan iyadana waa iska saxi sheekha ma xufdisna ardayga laakiin nusqo muqaabalaysan oo saxan ayuu haystaa ardayganna waa hiqo waa ku filan tahay ayb farcun ayb marka maxaa laga fahmaa meeshaas nusqadii biyadi hayri mawhuuqin waxay ku jirtaa nin aan hiqo ahayn gacantiisa oo aan lagu kalsoonayn ma la aqbalahay markaas farcun walaa yushtaradu lama shardiyo an yuqira shaykhu sheekhu inuu qiro bimaa quri'a calayhi waxa lagu akrinayo nudqan dhawaaq ahaan inuu u qiro shardi maaha oo markii lagu akriyaba inuu yidhaha sax waaye sax waaye inuu yidhaha qasab maaha bal yakfii sukuutuhu aamusitaankiisaa ku filan wa iqraaruhu calayhi iyo qiridda uu qirayo cinda aljumhuuri jumhuur agtooda wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaahdeen min aldaahiriyati daahiriyada ka mid ah, wagayruhum laabudda min istindaaqihi bidalika inuu ku dhawaaqo laga dhawaaqi dalba ayaa qasabay dhaheen laabudda waa inuu sheekhu yidhaahyo sheekh sax ma tahay haah waa inuu yidhaahdo wa bihi qadaca shaykhu abuu isxaaq ashiraaziyu iyo bnu sabaaq abu nasr ibnu sabaaq iyo wa sulaym araazi waa saddex faqiih oo shaaficiya ah. qaala bnu sabaaq in lam yatalafad haddii uunan ku dhawaaqin lam tajuzi riwaayatu riwaayada ma bannaana wayajuusu alcamalu bima sumica calayhi in lagu camal falaa waa bannaan tahay laakiin wuxuu leeyahay eh, ma la werin karo riwaaya ahaan maya farcun qaala bnu wahbin walxaakimu yaquulu wuxuu dhahayaa fii ma qara'a calayhi shaykhu waxdahu wahuwa waxdahu wuxuu sheekha ku aqriyay isagoo keligiis ah wuxuu dhahayaa xadaanii ayb maxaa idiin dhigana qaala bnu wahbin wlxaakim yaquulu fii fima qara'a calayhi shaykhu hahay sheekha ayaa akrinaya yani samaaci buu kusoo laabtay sheekhu waxa uu akrinayo oo hal qof waalxaal huwa isaguna ninka uu u akrinayana waxdahu keligii uu yahay sidaas marka aad xadiidka kusoo qaaddo wuxuu dhahayaa xadaanii fain kaana macahu gayruhu arday kale hadduu la joogana xadaanaa ay udhahayaan wa fii ma qara'ahu cala shaykhi waxdahu wuxuu isaga keligiis sheeqa ku middaa waa qiraa'ad dambe wa fii ma qara'ahu waxa uu ku aqriyo cala shaykhi sheekha korkiisa uu ku akriyo waxdahu xaal uu ardaygu keligiis yahay akhbaranii buu dhahayaa fain qara'ahu gayruhu gayrkii hadduu ku aqriyana akhbaranaa midii hore waa sheekhii hadduu akriyo isaga oo hal nin u akriyana xadaanii dad badan hadduu u akriyana xadaanaa ayb qira'a markay tahayna keligii hadduu ku akriyana akhbaranii hadduu dad badan dad kale ay ku akriyaanna akhbaranaa qaala ibnu salaax wa hada xasanu faa'iq fain shaka haddii uu shakiyo ataa bilmuxaqaqi shayga la hubo ayuu la imaanayaa wa huwa alwaxdatu wuxuu ku shakiyey kaligaa miyuu sheekha kuu sheegay mase sheekhu wuxuu u sheegay dad badan ma lagula jiray mase kaligaabaad ahayd buu ku shakiyey muxuu dhahayaani ataa bilmuxaqaqi shayga la hubou la imaanaya maxaa la hubaana huwa alwaxdatu kelinimadu asaga waa is ogyahay ma lagula jiraa ayaa shaki ku yimid xadaanii ha dhaho aw akhbaranii cinda bni salax iwalbayhaqiyi wa can yaxya bni saciidin alqaطaan yaatii biladnaa xadaanii iyo xadaanaa midda hooseyso derajo ahaanoo la imaanaya ayib yaa derajo ahaan marka hooseeya wahuwa xadaanaa xadaanaada ayaa hooseyso hore usoo yidhi xadaanii iyo xadaanaa xadaaniidaa sareyso qasadku isagoo ku dhacaa keligiis marka waa loola qasday markaan xadahanaa laakiin inuu meesha iska yimid baa dhici karto isaga aan loola qasdin in wax loo sheego marka midda hoose ha la yimaado leeya aw akhbarana qaala alkhaiibu lbaqdaadiyu khaiibu lbaqdaadi wuxuu yidhi wahada aladii qaalahu bnu wahbin mustaxabun mustaxab laa mustaxaqun waajib maaha cinda ahli lcilmi kaafatan farcun ikhtalafuu fii sixati samaaci man yansakhu ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii sixati samaaci man qof samaaciis ansixitaankiisa yansakhu wax iska qoranayo waqta alqiraa'ati xadiidkii baa la akrinaya isaga waxbuu iska qoranayo ow ismaa ow ismaacihi ama maqashiintiisa sheekhan marka uu xadiidka dadka u warinaayo waa mashquulsan yihiin ikhtalafuu fii sixati samaaci man yansaku qof wax qoranaayo soo maqlidda ou soo maqla xadiid samaacaas ansixitaankiisa waa isku khilaafay ow ismaacihi ama nin sheekha inuu maqashiiyo arday <coughs> sheekhuna uu mashquulsan yahay waa lagu dul akrinaa maalan sheekh waxbuu iska qoranaa isaga famanaca min dalika waxaa diiday hadday xaaladdu sidaa tahay ibraahimu alxarbiyu ibraahim alxarbi waa imaam min aimati alxadiid oo weliba qariibka aad u yaqaana wabnu cadiyin iyo ibnu cadiy aljurjaani cabdullahi ibnu cadiy abu axmed aljurjaani saaxibu lkaamil wa abu isxaaq alsfirayiniy ayb qaala alustaadu hadday yidhahdaan usuuliyiinta shaaficiyada ninkan abu isxaaq alisfirayini bay ka wadaan wa qaala abu bakrin axmed bnu isxaaq alsibgiy waa tilmiidkii ibnu khuseyme ayb yaquulu wuxuu dhahayaa xadartu walaa yaquulu xadaanaa walaa akhbaranaa marba haddii aad marka xadiidka la akrinaayo aada wax iska qoranayso ama sheeko iyo howlo aad ku jirto majliskaas waa un joogtay laakiin samaac ma leh sidaasuu isagu leeyahay wajawazahu muusa bnu haaruun alxaafid muusa bnu haaruun alxamaalna waa banneeyey wa kaana ibnu ibnulmubaarak wuxuu ahaa yansakhu waxbuu iska qoran jiray wahuwa yuqra'u calayhi waana lagu dul akri jiray dihnigiisa xadiidka aad u haaya qofka shaygu haddii uunan bilaa takalluf oo iska haayo waa garan karaa isagoo shaqo kale iska haysto waa celin karaa naga waxaan arki jirnay yacni macalimiintii hore oo aad dugsiga laga yaabo labaatameeyo dugsi kicisay waxaa laga yaabaa isagoo iska mashquulsan oo kan qof kale war ku mashquulsan qof qur-aanka gafo inuu saas yiraa celiyo ayb waa arki jirna qaar yacnii yani waxaa laga yaabaa inuu konton arday u yeeriyo qur-aan oo meelo kala duduwan qur-aanka ku jiraan meelna meel inaynan uga darsamaynin lan ardaygan meeshuu ku jira waa xasuustaa kan meeshu ku jira waa yaqaan kan meeshu ku jira waa yaqaanaa ayb baciid maaha marka sidaan ibnulmubaarak baciid kuma aha ayb wa qaala abuu xaatim katabtu cinda caarin caarin agtiisa ayaan qoray ku qoray wa huwa wa huwa yaqra'u isagoo akhrinayo wa katabtu cinda camri bni marzuuq wa huwa yaqra yaqra mu idin qoray ayb isagoo akrinaya yani ayaan yaan wax qoraaye buu yidhi yani kana sheekhiina waxbuu akrinaya isagana waa qoraaye ayb waxadara marka waxna wuu ka wariyey dabcan abuu xaatim wa xadara daara quniyu daara qutni wuxuu xaadiray wahuwa shaabun isagoo dhallinyaro ah majlis fajalasa ismaaciilu safaar ayaa soo fariistay oo yimid wahuwa yumli isagoo xadiid yeerinaya wadaara qudniyu daara qudnina yansakhu juz-an juz oo xadiida buu iska qorqoranaya meeshuu fadhiyaa wax kaloo iska qoranaya axaadiid ninkan sheeqaana axaadiid buu yeerinaya o akhrinayaa faqaala lahu bacdu lxaadiriin dadkii meeshii joogay qaarkood baa waxay ku dhaheen laa yasixu samaacuka samaacaan ninkan sheeqa axaadiidtan inaad ka maqashay ma ansaxayso wa anta tansakh adoo wax qoranayo faqaala waxa uu yidhi fahmii lilimlaa'i bikhilaafi fahmika war aniga imlaaga fahmka aan ka qabo adiga kan aad ka qabto waa ka duwan yahay mid ma nihin faqaala lahu wuxuu ku yidhi marka ninkiibaa daara qudni ku dhahayo kam amla shaykhu xadiidan ila alaan haddaad la socoto bal meeqo xadiis buu sheekhu yeeriyey ka waran faqaala daara quniyu amaaniyata cashara xadiidan sideed iyo toban xadiid buu yeeriyey uma saradahaa kullahaa kulligeed buu soo sardiyey can dahri qalbin kor ayuu ka soo sardiyey biasaaniidiha wa mutuuniha fatacajaba annaasu minhu dadkii waa la yaabeen waa dhici kartaa in axaadiistan hore markii koowaad inaynan ahayn inay ahayd waa iska suuragal ayb marka daara qudni kitaabkan cilalka koru kii qoray saasaa la yiri ninkan kitaabka cilalkaasaan kor uga qoray oo ziyaadaadka iyo diqada badan ay ku jirto oo yani xifdigiisu xifdi khaariqa ah qultu marka qofkii sidaanoo kale dabcan oo wixii dabdi dabdin karo isagoo marmar iska qoranayo kale samaaciisu iska ansaxa qultu ibnu kathiir wuxuu leeyahay wa kaana shaykhuna alxaafidu abulxajaaj almiziyu wuxuu yidhi sheekheennu wuxuu ahaa yidhi abulxajaaj almizi taqamadahu llaahu biraxmatihi yaktubu fii majlisi samaac majliska samaaca dhexdiisa waxbuu iska qora jiray yancusu waa gam-aye fii bacdi alxayaan mararka qaar wa yaruddu cala alqaari'i ninka akhrinaya ayuu ku celinayay raddan jayidan raddi aad u xoog badan bayinan cad waadixan muuqdo aad u cad bixayu meel yatacajabu alqaari'u min nafsihi qofka akrinaayo nafsadiisa ou la yaabaayo annahu yaklatu waa gafayaa fiima fii yadihi gacantiisa kitaabka ku jirou gafayaa wa huwa mustayqidun isagoo weliba soo jeedo wa shaykhu shaykhuna naacisun ou gam'aayo wa huwa sheekhuna ambahu minhu ou ka baraarugid badan yahay dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa abulxajaaj ilmizyada zamankiisu xifdiga aaya ayuu ahaa wuxuu yeeli jiray marka ninkan iskale tuxfaha tuxfatul ashraafka iskaleh oo atraafta kutub sita jamciyey culummada markay ku wareeraan xadiidkan min xadiidi fulaan miya ziyaado ma leeyahay malahan riwaayaadka yani kitaabkan abu daawuud waa laga waayey madbuuca ma ku jiraa abu daawuud iyo ama tirmidi ma ku jiraa iyo isagaa la aadaan lan isaga xataa wuxuu jamcinaa riwaayaadkooda abu daawuud oo kale marka kitaabka afar shan riwaayo lagaga wariyay shanta riwaayo waa hayaa isaga waa u dabdisan tahay nusa yani muqaabalaysan buu ku haystaa waa xifdisan yahay waa kala caddaynaa marka kitaabkiisa marka kama maarmaayo aalibucilmi xadiis baranayo kitaabkaasuu leeyahay marka abulxajaaj almizi ayb ibnu kathiir sheekhiisu ahaa gabadhiisana wuu qabay aad buuna u laazimay ragga abulxajaaj aad u laazimay waxaa ka mid ahaa ibnu kathiir iyo waxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ibnu cabdilhaadi iyo baa ka mid ahaa ibnu teymiya ka mid ah xataa ibnu teymiya uu ka faa'iideystay abulxajaaj ilmizi ayb qaala bnu salaax wakadalika ataxaduthu fii majlisi samaac sheekaysiga majliska samaaca in lagu sheekaystana dhexdiisa sidaas oo kale wa wamaa idaa kaana alqaari'u iyo qaarigu haddii uu yahay sariica alqiraa'ati qiraa'adiisu miday deg deg tahay ow kaana saamicu ama midka saamica uu yahay baciidan mid ka fog min alqaari'i mararka qaar ardaygiibaa sheekhi ka fog aad mu u maqlaayo waxbaa dhaafayo mararka qaar sheekhibaa boobsiis wax ku wado mararka qaar waa lagu sheekaysanaa meeshii shanqari waxbaa ka yeerayso ayb majliskaas waa lagu soo xambaari karaa xadiid uma ikhtaara wuxuu doortay an yuktafara alyasiiru min dalika wax yar in layska dhaafo wa annahu ida kaana yufhamu haddii la fahmaayo maa yuqra'u ama idaa kaana yafhamu hadduu fahmayo maa yuqra'u waxa la akrinaayo maca naskhi isagoo markaa wax qoranayo fasamaacu saxiixun wayenbagii waxaa habboon an yujbara dalika in lagu kabo bilijaazati ijaaza in lagu kabo bacda dalika kullihi yani majliskii maadaama naqsi yar ou jiro ijaaza inuu sheekhu ijaazo bixiyo lagu kabo qultu hada huwa alwaaqicu fi zamanina alyowm wuxuu leeya ibnu kathiir zamankeennan waaqicu waaba sidaas annahu yaxduru majlisa samaac samaaca majliskiisa waxaa imaanayo man yafhamu qof wax fahmaayo waman laa yafhamu qof aan wax fahmaynin waalbaciidu min alqaari'i qaariga mid aad uga fog wannaacisu mid gam'aayo waalmutaxadisu mid sheekaysanayo wasibyaanu ilmo yaryar aladiina laa yandabitu amruhum ilmo aan la dabdin karin oo iska sheekaynaya iska qaylinaya iska ciyaarayo yaa imaanaya bal yalcabuuna haaliban waaba iska dheeldheelayaan sida badan ilmaha walaa yashtagiluuna bimujaradi samaac ee majliskaas marka mararka qaar aad looma maqlaayo waxyaabaha qaar marka ijaazaha lagu kabo wa kullu haa ulaa'i kan dhammaantiis qad kaana yuktabu lahum samaacu samaac baa loo qori jiray bixadrati shaykhina alxaafidi abilxajaaji almiziyi raximahu llah majliska sheekheenna dadkaas iyadoo majlisku saas yahay samaac baa loo qori jiray dadka haddana ayb wa balaganii can ilqaadi taqiddiin sulaymaan almaqdisiy annahu zujira fii majlisihi sibyaanu can illacib majliskiisa ilmaha yaryar ayaa ciyaarta iyo ayaa looga sajriyey waa laga eriyey faqaala wuxuu yidhi laa tasjuruuhum ha canaananina fainaa inamaa samicnaa miluhum annagaa xadiidkaanaan maqalnay inagoo iyagoo kale ahaan maqalnay fainaa samicnaa ayb waan maqalnay milahum in la yidhaahdo inay fiican ayb milahum yacnii inagoo iyaga lamida iyaga kuwaas inagoo la mida ayaan maqalnay ama inamaa samicnaa waan maqalnay ayb milahumta fiican in la xaalo camal laga dhigo yani xaala kownina milahum aan nahay caruurta oo kale anagoo ah anagoo yaryar wqad ruwiya can alimaami alcalami cabdiraxmaan bni mahdiy anahu qaal yakfiika min alxadiidi shamuhu xadiidka waxaa kaaga filan inaad carafsato anuu ka wadaa hadaad wax qaadato waxna ay kaa tagaan oo kale majliskaa ka siyaadsan kartaa saas oo kale eh, tasaahul hadda aad inuunan ka wadin baa muuqanaysa ayb baad yani xadiidka awalkiisaba taqaano ood qeybtiisaba maqasho qeyb ka maqasho kugu filan wakada qaala gayru waaxidin min alxufaad waqad kaanat ilmajaalisu majaalistu waxay ahaan jirtay tucqadu in la guntaayo bibaqdaada baqdaad iyo bigayriha min albilaad fayajtamicu waxaa ku kulmaayey alfi'aamu min annaas shucuub ama dad aad u fara badanoo dadka ka mida bal iluluufu lmu'allafatu kumanaan kun ayaa imaanaysay wayascadu lmustamluuna kuwa mustamliinta ee sheeqa warkiisa gaarsiinaya dadka gadaale cala alamaakin almurtaficati meelaha sarreeya ayay fuuli jireen wayuballiquuna cani ilmashaayikhi bay ka gaarsiin jireen maa yumluuna waxa ay yeerinayaan mustamligu marka waa imaanaya mustamli yaqid baraarugsan ayaa la rabaa inuu samaysto markaasu wuxuu ku bilaabayaa man dakarta yarxamuka allah intuu yidha ardayga mustamligaa bilaabaya man dakar <clears throat> wuxuu leeyahay man dakarta yarxamuka allah yaad sheegtay uu leeyahay sheekhu markaasuu bilaabaya xadaanii fulaanun inuu yidha sheekhiisii iyo waxa kadib fayuxadiu nnaasu <clears throat> canhum fayuxadiu nnaasu dadka marka way ka warinaayeen xadiidka canhum kuwan xaggooda bidaalikayna ugaga warinaayeen sidaas ayb dabcan mustamliga ma maraaye toosuu sheekha uga warin karaa ninkaas maca maa yaqacu waxaa dhacayana lala qabo fii mili hadihi lmajaamici majaamicdaas kumanaanka kun isugu imaanayso min allaqadi hugunka iyo walkalaami hadalka ah waxaa kal acmashu acmash wuxuu sheegay annahum kaanuu waxay ahaayeen fii xalqati ibraahiim ibraahiim nakaci xalqadiisa idaa lam yasmac axaduhum midkood haddii uunan maqlin alkalimata kelmadda jayidan aad uunan u maqlin istafhamaha min jaarihi ninka dariskiisaa ayuu weydii jiray ka fahm dalbi jiray qultu wqad waqaca hada fi bacdi اlaxaadiiثi can cuqbata bni caamirin wajaabir bni samura wagayrihima ayb xadiidka cuqbana muslimku ku jiraa oo baabu dikri اlmustaxabi caqiba alwudu xadiidkan kale isaga jaabir ibni samurana waa xadiidka labaiyo tobanka sheegayo labayo tobanka eh, tilmaamayo ayb ayb waa xadiidkan labayo tobanka tilmaamayo labayo toban khaliif yaa imaanayso ilaa yacni eh, eh, kitaabulaxkaam iyo meelahaas uu bukhaari ku keenaa qiyaamaha ma dhacaayo ilaa labayo toban imaam oo cadli ku sifaysan oo dad wanaagsan ah ay ka imaadaan saasoo kale xadiidkii dhahayay jaabir ibnu samura marka kelmad baanan maqlinuu yiri aanan aada u fahmin aabbahay baan weydiiyey markaasuu yidhi kulluhum min quraysh kelmadda marka uunan maqlintaasay noqotay aabbihiisuuna ka istifhaam dalbay fa hada huwa alaslaxu linnaas kan baa dadka u habboon wain kaana qad tawaraca aakharuuna inkastoo kuwo kale ay ka xalaal miirteen washadaduu fii dalika aadna ay u adkeeyeen wa huwa alqiyaasu wallahu aclam qiyaaskuna waa saasuu yiri ayb inataas aalidkan iska gaarsiinaynaa farcun ayb majliskaas marka oo eh, imlaaga iyo ama mustamligu ou joogo aad bay muxadisiintu u jeclaa jireen markaa aad bay marka meel weynayna kataagayuu ka taagnaa farcun wayajuusu samaacu waxaa bannaan samaaca min waraa'i xijaabin xijaab gadaashiis laga maqlo yani sheekhi uma jeedid bidhaantiisa derbigan gadaashiisa yaad fadhisaa sheekhi baad wax ka maqleh waa bannaanta inaad ka weriso haddaad codkiisii taqaan kamaa kaana salafu yarwuuna can ummahaati almu'miniin sida salafkuba ay uga weri jireen ummahaat lmu'miniin waxtaja bacduhum qaarkood waxay xujaysteen bixadiidi xataa yunaadiya bnu ummi maktuum ilaa uu ibnu ummi maktuum ka addimo ee nin kastaa ibnu ummi maktuum miyuu u jeedaana dadka guryahooday joogaan soomaa mu'adinku markuu addimaayo nebigu wuxuu yidhi ilaa ibnu ummi maktuum ka addimo markuu ibnu ummi maktuum addimo cuntada iyo cabidda joojiya soonkaa bilaabmaaye maxay ku garanayeen marka inuu ibnu maktuum addimaayo iyo in kale codkiisa yaqaaneen bidhaantiisa uma jeedaan wa qaala bacduhum can shucbata qaarkood waxay yidhaahdeen shucba iyagoo ka warinayo idaa xadataka man laa taraa shaksahu haddii uu xadiid kuu sheego qof aadan bidhaantiisa u jeedin falaa tarwi canhu waxba ha ka warinin falacalahu shaydaanun qad tasawara fii suuratihi waxaa laga yaabaa shaydaan suuradiisoo kale isku soo yeelay ninkaas yaquulu inuu dhahayo xadaanaa ahbaranaa wahada cajiibun wagariibun jiddan qofka haddii la yaqaan magac codkiisa iyo meesha inuu fadhiyo la og yahay waa gariib marka kan warkan farcun idaa xadaahu bixadiiin xadiid haddii uu sheego uma qaala uu yidhaahdo laa tarwihi canii hayga werinin ow rajactu can ismaacika ku maqashiintii aan ku maqashiiyey waa kaala laabtay wanaxu dalika walam yubdi ounana muujinin mustanadan shay la cuskado siwa almanci liyaabisi waa kuu diiday un qalalan ow asmaca qowman ama dad buu maqashiiyey fakhasa bacdahum markaasuu yidhi intaanan aniga ku gaar yeelay intii kale iga maqashay maya wa qaala wuxuu yihi laa ujiizu lifulaanin u ogolaan maayo an yarwii canii shayan inuu wax iga wariyo fa inahu laa yamnacu min sixati ariwaayati canhu ninkaa sidaa yiri ninka uu sidaa ka yidhi inuu ka wariyaa ma la diidaayo oo riwaayadiis waa ansaxaysaa mana la diidaayo walaltifaata milicsina ma jira ilaa qowlihi warkiisa xadiidkii waa kaala laabtay sax maahan xadiidkii mar haddaad ka maqashay ku intifaac weri awalba xadiidka in la weriyaa loogu talagalay nin inuu boorso ugu xirnaado ma loogu talagelin haddii laakiin shay mustanada uu sheego war xadiidkan anaha iga werinina qaladaa meeshaas galay waa la aqbalaa markaas waqad xadatha anasaa'iyu nasaa wuxuu ka wariyey can alxaaris bni miskiin walxaalatu haadihi nasaa waa ka buuxaa xaari bni miskiin wuxuu leeyahy qaala wuxuu yidhaahdaa akhbarana alxaaris bnu miskiin wa ana asmac ma quri'a cala alxaarisi wa ana asmac sidaasuu badana dhaha leanna isaga nasaai i ibnu miskiin waa u diiday nasaai inuu wax ka weriyo xalqadii buu yimid nasaai ka tag buu yiri marka iska tag waa u diiday majliskiisa waana ka eriyey nasaa marka meel gadaalo intuu fariisto ama derbe ayuu xadiidka dhegeysan jiray waana sidaasuuna uga wariyey waana yani aaduu weliba uga wariyaa nasaa-iga labaatan xadiid hadday ku soo marto dhowr xaboo uga jiraa xaaris ibnu miskiin ayb marka waa inay bannaan tahay waalxaalatu haadihi waafta shaykhu abu isxaaq alisfirayiniy marka waxaa la yidhaahdaa nasaa-i wuxuu ku arkay xaari ibnu miskiin xaari nasaai wuxuu ku arkay dharkan dowladdii berigaas jirtay ciidankeeda dharkii ay labisan jireen buu ku labisan jiray mararka qaar nasaa-i iga tag yiri bax xalqadii buu saas uga eriyeduwalka ayaguda dabcan wax unbaa dadka iyo dowladaha kale dhexgeli karo dowladuhuna badanaa ma fiicnaadaan banaa oo siyaasad iyo wax daran iyo wax unbaa ugu heliy ma fiicnaadaan sida qaalibka afta shaykhu abuu isxaaq alisfirayiniy bidalika ayuu fatwooday uu jawaabay taas inay bannaan tahay wabilahi towfiiqu sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed